casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo shanaad oo suuratulmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihu ugu dambeeyey waxaa ka mid ahow dha ilaahay kuwa yidhaahdeen nasaare ayaanu nahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa kuwa yidhaahdeen buu dha ilaahay nasaare ayaanu nahay waxaanu ku qabannow dha ilaahay ballankooda ayaanu ku qabannay sida reer banu israa'iil ballan loogu qabtay ayaa nasaarana ugu qabannow dha ilaahay waxay marka ka tageen buu dha ilaahay xadi oo maaragtay a ka mida wixii lagu waaniyey oo injiil lagula waaniyey oo iimaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam la rumeeye kayrkiisaba ah ballankiina way buriyeen buu dha ilaahay sidaa markay yeeleen cuquubo ayaa ka dhalatay oo ilaahay wuxuu yidhi waxaannu dhexdooda ku ridnay cadaawo iyo maaragtay care ayaanu ku ridnowdha ilaahay ilaa yowma alqiyaamati intii laa gaaraayo oo dhibaatadaas cadaawadaas iyo caradaasu waxay laasimaysaa ilaa qiyaamadu ay ka qumayso haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu wa alla waa u warramayaa hawdha ilaahay maalinta qiyaamo wixii ay sanceeyeen baa ilaahay u warramayaa oo alla uu ku jaasinayaa aayaddaynu meeshaan ka gelayno marka hadda ilaahay wuxuu la khidaabayaa si caama yahuud iyo nasaaro markii qaybqayb looga soo warramay ayaa la ysku jamcinayaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiyow qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idin yimiday rasuulunaa rasuulkayni nebi maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum xaal ou idiin caddaynaayo kasiiran wax badan oo mimaa kii ka mida kuntum ad ahaateen tukhfuuna kuwa qariya min alkitaabi kitaabka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ahlu kitaabow waxaa idin yimid rasuulkeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam isagoo idin caddaynaya wax badan oo aad qari jirteen oo kitaabka tawreed iyo injiil ba aad ku qari jirteen waxaa ka mid a ah ayaturajmiga yahuuddu ay qariyeen iyo sifadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay qariyeen wa yacfu waa iska cafinaya dhaha haddana rasuulkaasu can kasiirin wax badan ayuu iska cafinayaa wa yacfu waa iska cafinaya dha haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala can kaiirin wax badan ayuu iska cafinayaa macnaha waxaa laga wadaa wax badan na waxa weeye idiin sheegi maayo idinku aad markaas aad ka tagteen way iska dhaafa weeye idaa lam yakun fiihi maslaxa ilaa iftilaaxukum haddii waxaa weeye maslaxa ku sugnayn ilaa idinku inaad falleexowdiin mooyaane waa iska dhaafaya waxyaaba badanoo oo qabaa'ixdiinna ka mida weeye haddana alla wuxuu yidhi subxaanau wa qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idiin yimiday min allaahi ilaahay xaggiisa idinkaga yimiday nuuru nuur ayaa idinkaga yimiday qad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimiday min allaahi alla xaggiisa waxaa idinkaga yimid ow dha ilaahay nuuru nuur ayaa idinkaga yimiday nuurkaas waxaa nabiga weeyaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nuuraa lagu magacaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam liannahu yunawinu lbasaa'ira la yidhi yunawinu lbasaa'ir basiirada ayuu nuurinayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wayahdiiha lirashaad sida rashaadka ahoo hanuunka ayuu ku hanuuninayaa maxaa yeele nabigu calayhi salaatu salaam aslu kulli nuur ah, waxaa weeye aslu kulli nuurin weeye xisiyin wa macnawiyin nuur kasta ayuu nabigu calayhi salaatu salaam asal u yahay nuurkaasu ahaaday mid xisiya mid macnawiya ha ahaado marka rasuulka calayhi salaatu salaam waa nuur qur-aankana waa nuur marka intaas ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiina nuur ou ku magacaabay oo waa nuur weeye waa nuur macnawiya rasuulku alayhi salatu salaam iyo mid xisiya intaba qur-aankuna waa nuur weeye iyo wa kitaabun kitaab ayaa idin yimid ow dha ilaahay waa qur-aanka weeye kitaabkaasoo mubiinun oo cab ayuu dha ilaahay kitaab cad oo bayin oo daahirah ayaa idin yimiday iyo rasuul waxa weeye isaguna nuur ah qur-aanka isagana meel kale ilaahay waa ow dhah wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa maa kunta tadri ma alkitaabu walaa aliimaanu walaakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaau atuu dha ilaahay yahdii alla waa hanuuninayaa yahdii waa hanuuninayaa allaahu alle bihi kitaabkaas man ruuxii itabaca raaca ridwaanahu ridhihiisa raaca subula salaami nabadgelyada jidadkeeda ayuu ku hanuuninayaa kitaabkaas marka weyn oo waxa weeye mubiinka waxa uu yahay baa ilaahay caddaynayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yahdii bihi llaahu alla kitaabkaas waa ku hanuunayaa man ruuxii raacay man ruuxii itabaca raaca ridwaanahu lihiisa raaca yahdi llaahu allaha faacilka iska soo hormariso yahdi llaahu alla waa hanuunayaa bihi bilkitaabi kitaabkaas man ruuxii ayuu alla ku hanuunayaa ittabaca raaca ridwaanahu ridihiisa raaca waxa weeye masalanba waxaa weeye waa inuu rumeeyaa subul asalaami ayuu ku hanuunayaa nabadgelyada jidadkeeda ayuu ku hanuunayaa dariiqu salaama weeye oo kitaabkaas qur aanka qofki raaca alla wuxuu kula hanuunayaa subula salaam weeye duruqda oo loogaga nabadgelaayo cadaabka ilaahayaa laga wadaa waxa weeye duruqu salaamati weeye min alcadaabi waannajaati min alciqaabi weeye subula salaamtaan hadda waxaa lagu nasbiya nasculkhaafid weeye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa alla uu kula hanuuninayaa kitaabkan qur-aankaa qofkii raaca ilaahay ridlihiisa man man ruuxii ittabac raaca ridwaanow ridlihiisa waa bian aamana inuu rumeeyo subula salaami nabadgelyada jeedkeeda qur-aankaas qofki waxaa weeye raaca wuxuu ku hanuunayaa subula salaam wa yukhrijuhum waa ka bixinayaa min adulumaati mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa wayukhrijuhum waa ka bixinayaa hudha ilaahay subxaanahu watacaala min adulumaati mugdiyaalka dulumaadka hadda meeshaan waxaa loola jeedaa dulumaat lkufri weeye ila nuuri nuuruliimaanka ayuu ugu bixinayaa wayukhrijuhum waa bixinayaa min adulumaati mugdiyaalka ayuu uga bixinayaa ila nuuri nuuruliimaanka ayuu ugu bixinayaa hadda waxaa weeye dulumaadkan kufriga ayaa loola jeedaa waa la jamciyaa la yidhi nuurkaana waxaa weeye iimaanka weeye waana la ifraadiyaa la yidhi hadda ka horna waanu soo marnay waxaa hadda dulumaadka loo jamciyey oo kufriga lagu shabahayo gaalnimada waxaa la yidhi anwaacdeedu way fara badan tahay kufrigu waa fara badan yahay maxaa yl hadda waxaad arkaysaa adduunyadan gaalada joogtaahu ayagoo kufaar ah ayay haddana caqiidooyin fara badan oo kala duwan ay iska leeyihiin marka sidaas weeye laakiin iimaanku ma qaybsamo dhowr iimaanu ma jirto iimaanku waa mid keligiis wayahdiihim waa hanuuninaya awdha haddana ilaahay subxaana wa wayukhrijuhum waa bixinayaa min adulumaati mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa ila nuuri nuuruliimaanka ayuugu bixinayaa biidnihi ilaahay idankiisa iraadadiisa wayahdiihim waa hanuuninayaa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan lamaa lamaa'irtan waxaa weeye kitaabkana waa loo celi karaa allana waa loo celi karaa wayahdiihim waa hanuuninayaa alle ambase kitaabku dadka waa hanuuninayaa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa dariiqaasoo mustaqiimin oo toosanoo dariiqa mustaqiimka waa diinu lislaamka weeye la qad xaqeeqe ayuu dhaha dana ilaahay kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhaahdeen in allaha alle huwa alle almasiixu kii barakaysnaay weeye ibnu maryama caabidadii wiilkeeda ah qul waxaa u tiri hawdha ilaahay famankeebaa yamliku hananaaya min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay an shay ah ka hananaya in araadda allah haddou doono an yuhlika inuu halaago almasiixa kii barakaysnay ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay iyo wa umhu hooyadiisa iyo waman duul fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalow yaha kii dhan alla wuxuu idhi subxaanau wa tacaala lawallaahi yaqad xaqeeqeeh kafara aladiina kuwu way kufriyeenow dha ilaahay qaaluu yidhaahdeen inna allaaha alleh huwa alle almasiixu kii barakaysnay weeye qoladaan hadda marka sidaan tiri waxaa weeye nasaaro weeye maxaa yeele nebiyullaahi ciisa waxay ka yeeleen baa layidhi ilaah qola markaasi waxaa weeye la dhihi jiray baa layidhi yacquubiya qola la dhihi jiray ahaayeen oo nasaarada ka mid ah maxaa yeele ayaga ayaa waxay leeyihiin saddex caqiido ayay leeyihiin qola waxay yidhaahdeen ciise waxaa weeye waa alle qaar waa ibnullaahi bay yidhaahdeen qaar waa saalihu salaasatina yidhahdeen marka hadda qoladaan dhahaysa yidhaahdeen in allaha alle huwa alle almasiixu waa qoladaas yacquubiyada la yidhahdo maxaa yeele ayagu waxay qabaan wax la yidhahdo itixaaday qabaan almasiixu kii barakaysnay weeye ibnu maryama caabidadii wiilkeedi ahay sidaa markay yidhaahdeen ayaa raddigeedii ilaahay rasuulkiisa u laqinayaa oo allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhaa sayidka maxamedka ahow faman keebaa yamliku hananaayo oo ka daafacaaya min allaahi ay min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an shay yaa ka daafacaaya in araadda allah haddou doono an yuhlika inuu halaago almasiixa kii barakaysnay ibna maryama caabidadii wiilkeedii ah iyo wa ummow hooyadiisa iyo duul fil arli arlada dhexeedaada jamiican xaalowya kii dhan intaas allah haddou doono inuu halaago yaa ka celinaayo oo cadaabkiisa ka celinaayo weye istifaamta istifaamu inkaari maca nafyi weeye laa axadun yamliku daalika way cid intaas hananaysa ma jirto haddii masiix ilaah uu ahaa lahayne arrintaasuu awoodi lahay taas marka waxay caddaynaysaa masiix inuusan ilaah ahayn allana waa sida tan welilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahi mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walarli arlada mulkigeeda iyo wamaa wamaakii baynahumaa samaawaadka iyo arlada u dhaxeeyow dha ilaahi alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala welilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal arli arlada iyo wamaakii baynahumaa samaawaadkii arlada u dhexeeya ilaahay intaas ayuu iska leeyahay mulkan wa khalqan wa cabiidanu isaga leeyahay masiixna waxa weeye intaas ma awoodo mana ku sifoobi karo yakhluqu alla waa abuura hawdha ilaahay subxaana wa maa yashaa'u wixii uu doono ayuu alla abuurayaa wallaahu alana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisoo alla uu doono qadiirun allihi kara weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kastou doono alla qaadir ayuu ku yahay wa qaalat ilyahuudu yahuudu waxay tidhi ow dha iyo wanasaara nasaara oo wada jira naxnu annagu abnaa'ullaahi ilaahay ilmihiis yaa nahay wa axibaauhu ilaahay xabiibyaalkiis yaa nahay qul waxaa u tira ow dha haddana ilaahay sayidka maxamedkaagu falima maxaybuu yacdibukum idiin cadaabayaa alleh bidunuubikum bisaabi dunuubikum dunuubtiina sababkeeda muxuu idinkugu cadaabayaa bal iska daaye waxaa weeye ilaahay abnaa'diisi iyo axbaabtiisii ma tiidiine antum idinku basharun bashar ayaa tihiin oo miman min jumlati man ruux jumladiisa ka mid a khalaqa alla uu abeero oo bashara yakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ruuxuu doono inuu u dhaafo wayucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxu uu doonayo inuu cadaabo welilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walarli arlada mulkigeeda iyo wamaakii baynahumaa samaawaadkii arlada u dhexeeya wa ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaana almasiiru marjicu ahaaday aayaddan hadda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu isku soo duuduubayaa yahuud iyo nasaaro ayaa ilaahay subxaanahu wa isku soo duuduubayaa marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi ow dha ilaahay iyo wanasaaraa nasaaro kullun minhumaa weeye naxnu annagu abnaa'ulaahi ilaahay abnaa'diisa ilmihiisa hadda waxay ka wadaan ilaahay yaa nadhaay macnuhu ma aan ka moodaanaa layidhi ay waxay ka wadaanaa yidhi ka abnaa'ihi fi lqurbi waalmansilati ilaahay waxaan ula midnahay sidaan ugu dhownahay iyo derajada agtiisa aan ka joogno ilmihiisii oo kale wa huwa ka abiinaa fi raxmati washafaqati asaguna aabbahayno ayuu ka dhigan yahay xagga naxariista iyo xagga turidda sidaas ayuu ka dhigan yahay saasay yidhaahdeen marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda ka bixin waxaa la sheegaa la yidhi sawnasuulkeedu inuu ahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu u yeera baa lihi jamaaco oo yahuud ka mid a ah, ayuu islaamka u yeeray wuxuuna ku cabsi geliyaa layidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciqaab alleh kolkaasay waxay yidhaahdeen kayfa tukhaawifunaa bihi wa naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'u sayd maxamedow ciqaab noogu cabsi gelinaysaa annagoo ilaahay ilmihiis iyo axbaabtiisi ah weeye marka hadalkaanu maqaalatulyahuud weeye nasaare qolada la yidhaahdo ayaguna sidaasoo kalay dhaheen ayagoo sheeganaya inuu ilaahay injiil oo ku dhahay ina almasiixa qaala lahum innii daahibun ilaa abii wa abiikum waxay yidhaahdeen nabiyullaahi ciise ayaa wuxuu ku dhahay injiil markii waxaa weeye uu samada eh, loo rafcinayey anigu waxaan aadayaa aabbahay iyo idinka aabbihiin aniga aabbahay iyo aabbihiin ayaan aadayaa marka hadda hadalladaas markay yidhaahdeen ayaa waxa weeye isku mid ay noqdeen maxaa yeele markay nasaarana leedahay ciise ayaa wuxuuna dhahay marka anigu waxa weeye aabbahayaan u socdaa adinka aabbihiinaan u socdaa marka labadiba waxay sheeganayaan ilaahay markaas inuu aabbo uu yahay waana kaadibiin weeye alla markaasuu yidhi subxaanau wa tacaala qul waxaa u tira haw dhahay ilaahay sayidka maxamedka ahow falima maxay buu yucadibukum alla idiin cadaabayaa bidunuubikum dunuubtiina sababkeeda idinkugu cadaabayaa waa weye in sadaqtum fii daalika haddaa warkaa ku run sheegaysiin maxaa yeele walaa yucadibu alabu waladahu weye aabba weladkiisa ma cadaabo wala alxabiibu xabiibo xabiibna xabiibkiisa ma cadaabo waqad cadabakum allah idinkana wa idin cadaabay faantum kaadibuuna been baad sheegaysin marka waxaad iska sheeganaysaan weeye arrintaas bal iska daaya waxaa weeye arrintu saas mahane antum idinku u dhahow dhaha ilaahay subxaana wa tacaala basharun bashar ayaa tihi oo miman min jumlati man ruux jumladiisa ka mida khalaq alla u abuuro basharkan kala lakumaa lahum wa calaykum maa calayhim weeye basharkaas waxa uu iska leeyahay ayaa deedihin wixii laga doonaya aana laydinka doonayaa aa idinku dad ummadda ka duwan ma tiidiin wey yakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ruuxu uu doono inuu udhaaf alla u dhaafayaa wayucadibu yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxu ou doonaya inuu cadaabo cid ku caarili karaysana ma jirto marka ilaahay subxaana wa tacaala ummaddaas waxa lagu samaynaayo iyo waxa ay tahay ayaad idinku qaybtiinna ka tihin wax goonihootiinna lama arka wey welilaahi alla waxaa u sugnaaday ayadaa marka alla inuu sidaas yahay ayay daliil u noqonaysaaoo soo aayadda bilowgeedii iyo aakhirkeedaa daliil isu ah alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala welilaahi alla waxaa u sugnaaday milku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal walarl ahlada mulkigeeda ilaahay subxaanau wa tacaala koonkaas isaga ayaa milkiya iyo wamaakii baynahumaa samaawaad iyo arlada u dhexeeya oo makhluuqaada ilaahay subxaanau wa tacaala ayaa milkiyo iskale mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye wailayhi ilallaahi ilaahi xaggiisa ayaana almasiiru marjicu ahaaday meesha loo noqonaayo adduunyadan markii laga tago waa ilaahay subxaanahu wa tacaala masiirkiisa weeye maalinta qiyaamaha maxkamadda alla la tegayaa cid walbana maalintaasa alla uu jaasinaya yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiyow ayuu dhacdan ilaah qad xaqeeqeeh jaa'akum waxaa idiin yimiday rasuulunaa rasuulkayni nebi maxamed ahy calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum xaal uu idiin caddaynaayo diinta sharaaicdaada calaa fatrati go'id idinkoo ku sugan min arusuli rususha xaggeeda ugaga sugan an taquuluu ayuu dhah ilaahay subxaanau wa tacaala lianlaa taquuluu inaydaan ku qawlina ayaana maaragtay rasuulkaan idinkugu yimiday maa jaa'anaa annaga nooma imaanin min bashiirin mid bishaaraynaaya nooma imaanin walaa nadiirin ku digaayana nooma imaanin saadan u dhihina faqad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idin yimiday bashiirun mid bishaaraynaaya iyo wa nadiirun ku digaaya wallaahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allihii kala weeye ilaahay subxaanau wa wuxuu noogaga warramayaa xaaladda rasuulkeenna calayhi salaatusalaam uu ku yimiday iyo rasuulka calayhi salaatusalaam imaashadiisaanu inay maaragtay xujo ay ku noqonayso ummad kasta ay xujo ku noqonayso gaar ahaan qolooyinkan ahlu kitaabka alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow qad xaqeeqahe jaa'akum waxaa idii yimiday rasuulunaa rasuulkayni nebi maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum xaala uu idiin caddaynaayo sharaa'icaa diiniyaa meesha ku jirta diinta sharaa'icdeeda maxaa yidhi imaashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yimiday inuu caddeeyo sharaa'icu diin uu caddeeyo weeye marka hadda waxaa weeye ilzaam ayaa looga dhigayaa iyo tabkiid ayaa looga dhigayaa oo waxaa leeyahay waxyaabaha aad sheeganaysaan hadday saxiix yihiin ah, oo aad leedihiin markaasi annagu waxaa nahay abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu haddii waxaasu ay jiraan waxaa idiin yimiday nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu idiin yimidane waxaa laydinka doonayaa isaga inaad rumaysaan haddaad rumay weysaanne waa laydin cadaabayaa weye yubayinu lakum xaal ou idiin caddaynaa u ilaahi sharaa'icudiin ou idiin caddaynaayo calaa fatratin owdha ilaahi go'id idinkoo ku sugan go'iddaana waxaa weeye fatra waxa weeye inqidaac ah, waa go'id weeye min arusuli rususha ugaga sugan oo rusushii aad ah, macnaha ka go'i rabtiin weeye maxaa yeela sida hadda la sheegay nabiyullaahi ciisa iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa u dhexeeyey oo rasuula lama arkaaliyo sidaas ayaana raajaxaalayay dad sheega waa jiraan nabigeenna calayhi salatu wasalaam iyo ciise afar rasuula u dhexaysay saddex reer banu israa'iila iyo mid maaragtay ximyar bani ximyar nima la yidhaah ka dhashay ah, oo la dhihi jiray yidhahdeen khaalid ibnu sinaan laakiin sida raajixa waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi ciise wax u dhexeeya ma jirto calaa fadratin min arusuli marka waxaa weeye waa sidaas oo waxaa u dhexeeyaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu salaam iyo nebiyullaahi ciisa waxaa u dhexaysaa la yidhi shan boqol iyo lixdan sano ayaa la yidhi adigu waa aragtay lix boqol ku dhowaad ayaa udhexaysaa layidhi qaar waxay yidhahdeen shan boqol iyo afartan sano qaar waxay dhaheen afar boqol iyo dhowr iyo soddon sano laakiin sida saxiixa waxaa weeye waa lix boqol baa layidhi sida saxiixa qolka ugu dambeya ugu saxiixsan waxaa weeye lix boqol ayaa udhexaysaa layidhi muddadii udhexaysay nabiyullaahi muusa iyo ciisena waxaa la sheegaa layidhi kun iyo toddoba boqoloo sano inay aheed laakiin hadda taas fatra laguma magacaabo maxaa yeela wax badan oo ambiye ah ayaa nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi ciise intuu dhexaysaa reer banu israa'iil ayaa istaba joogaalay oo xadiiskana waa soo ahay waxay ahayd reer banu israa'iil ambiyadoodu kaanat banu israa'iila tasuusuhumul ambiyaa'u reer banu israa'iil waxay ahaayeen ambiyadu inay isla cerbinayso kulamaa halaka nabiyun khalafahu aakharu xadiiskii saxiix muslimku ah kolka hadda waxay tajiidi jireen shariicatu muusa weye waxaa ka mida daa'uudaa ka mida sulaymaanaa ka mida zakariyaa ka mida yaxyaa ka mida marka hadda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi ciise waxaa fatrada loogugu magacaabay ayaga waxaa weeye wax rasuulaho u dhexeeyaan jirin intaas wax u dhexeeye ma jirto marka maadaama ay hadda inta u dhexaysa nebiyullaahi ciisa iyo nabi muuse ay ziminka dheer tahay fatra waxaan loogu magacaabin ayaga waxa weeye ambiye fara badan ayaa markaasa zemin wax badan isla jooga wax markaasi kala tagsan dad fara badan oo maaragtay ilaahay ambiyadiisa ayaa joogi jiray marka saasay waxay u noqon weysa fadro u noqon weysa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxaa idin yimidow dha ilaahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asagoo idin caddaynaaya sharaa'icu diin adinkoo ku sugan inqidaac xagga rususha ugaga sugan wuxuuna idinkugu yimiday an taquuluu laa ku soo qadar lianlaa taquuluu inaydaan ku qawlina inaydaan ku qawlina marka laydin cadaabaayo weeye maa jaa'anaa nooma imaanin min bashiirin mid bishaaraynaayo middaa meeshaan wa iska silo weeye maadaama maa oo nafyiga ka hormar maa jaa'anaa nooma imaanin min bashiirin min bishaaraynaayo walaa nadiirin ku digaayna nooma imaanin macnaha waxaa weeye cudurkaas in meesha laga jaro oo waxaad hadhow ku andacootiin aad weysaan waxaa loo soo diray rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa sidaas baa leeyihi ah, maxaa yeela haddii waxaa weeye aan rasuul la soo diri lahayn waxbaaba cudurdaar bay sheega lahaayeen ilaahayna waa taw dhahay subxaanahu wa tacaala wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula annagu ma niinow dha ilaahay subxaana wa tacaala axad kuwa cadaabaaya ilaa waxaa weeye rasuul aanu ka soo bixinayn kolka waxaa weeye waxaa rasuulka loo soo bixiyey calayhi salaatu wasalaam oo rasuulu aakhiru zamaan ah isla markaasina waxa weeye sharaa'icdiisu ay jirayso waxa weeye ilaa qiyaamad ay ka qunto si waxa weeye cudurkaasu meesha ugaga baxo cid maanta ku andacoo karaysa rasuulna nooma soo dirin ma jirta wey maa jaa'anaa nooma imaanin min bashiirin mid bishaaraynaayo iyo walaa nadiirin ku digaayo faqad xaqeeqeh ayuu dha ilaahay jaa'akum waxaa idiin miday bashiirun mid bishaaraynaayo iyo wa nadiirin ku digaayo waa isku asaga weye rasuulku alayhi salaatuasalaam wuxuu bashiir u yahay qofkii rumeeya janno ayuu ugu bishaaraynaya nadiirna waa yahayoo qofkii ku kufriya ayuu naar ugaga digayaa markaa sidaas ayuu nabigu alayhi salaatuasalaam wuxuu isugu yahay bashiir iyo nadiir intaas waa isku yaha wey markaasuu dha ilaahay waxaa idii yimiday mid bashiira oo haddana nadiira weeye marka waxaa weeye falaa cudra lakum cudur idiinma sugnaanin idan ah, haddii waxa weeye mid bashiira uu yimiday nadiirna uu yimiday wax cudura oo aad leedihiin meesha ma taalaa leeyihi cudurdaarkii marka sidaas ayuu ku go'ay oo hadda waxay ku cudur daara karaan ma jiraan cudran oo nudran waa tow dhah ilaahay subxaana watacaala wallaahu allow dha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisow dha ilaahay ilaahay wax allaala waxau doono qadiirun allihi kara weeye waa aayaddaa marka hadda lagu khatimay ilaahay subxaana watacaala shay walba qaadir ayuu ku yahay waxaa ka mid ah waxaa hadda ilaahay nooga soo warramay in hadday rasuulka ay rumey waayeen in la cadaabaayo in la cadaabaayo cadaabkaas la cadaabaayo wuxuu ka mid yahay awoodda rabbi oo ilaahay subxaana watacaala tacaala kolka waxa weeye qofkii rususha ilaahay rumay waaye oo alla rumay waaye ilaahay uu ku cadaabaayo wa minhu tacdiibukum weeye in lam tattabicuuh weeye ilaahay waa subxaanahu wa tacaala wallaahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allii kale weyun ilaahay marka waxaa ka mida in laydin cadaabo haddii rasuulkaas aad raaci weysiin ah, awoodda alle waxay keenaysaa haddii rasuulka aad raaci weysiin in laydin cadaabo oo waxa weeye laydin cadaabo cadaabkaasna markaasi laydinku jaasiyo aad noqotiin kuwa markaasi awoodda ilaahay ah haddaad rumaysaanne oo aad raacdaanne ilaahay awooddiisu waxay keenaysaa in macnaha allah uu idin sawaabiyo oo ahlu ajanno aad noqotaan marka awoodda alleh dhan walba waxa weeye way u soconaysaa haddii rasuulkaas la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam la rumeeyo nebi maxamed qofkii rumeeya awoodda rabbi waxay keenaysaa in allah subxaanahu wa tacaala uu waxa weeye khayr uu ku jaasiyo oo janno alla uu ku sawaabiyo haddii nabiga calayhi salatsalaam la beeniyene awoodda alle waxay keenaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas waxaa weeya cadaab uu ku jaasiyo oo markaasi la cadaabo taasay keenaysaa marka hadda waxaa weeye waxaa ku jira aayadda aakhirkeeda wacdi iyo waciid intaba way ku jiraan waciid wuxuu ugu sugan yahay qofkii nabigaas beeniya waciid ayaa ugu sugan oo awood rabbiyaa kolta aada dul saaran qofkii macnaha nabigaas rumeeyane asagana wacdi ayaa ugu jiro ilaahay wuxuu awood u leeyahay qofkaas inuu sawaabiyo ou jaaziyo oo khayr ilaahay subxaana watacaala uu ku jaaziyo sidaasna markaasi waxaa weeye qof markaasi faa'isa uu ku noqdo marka sidaasaa aayadda waxaa loogu khatimay wallaahu calaa kulli shayin qadiirun macno weyn baa ku jira meeshaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo baahan yahay in cid walba ay raacdo oo la rumeeyo ayaa laabudda ah si ilaahay subxaana wa tacaala oo markaasi wanaag iyo khayr uu noogu jaasiyo oo awoodda rabbiyo wax walba lagu helaayo si ilaahay subxaana wa tacaala khayr anugu helno qofkii haddee ku kufriyane asagana waciidaa u yaalla marka casharkeenna intaas uu ku eg yahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatanaad oo suuratulmaa'ida ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay qolooyinkai ahlu kitaabka ahay yahuud iyo nasaaro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay aqwaashoodii iyo afcaashoodii iyo sida markaasi loogugu radinaayey hadalladii beenta ay sheegeen marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aayaddii casharkeenna ugu dambaysay qolooyinkai ahlu kitaabka ahow waxaa idiin yimiday ah rasuulkeenni maxamed ay calayhi salaatu wasalaam asagoo idin caddaynaya sharaa'icu diin adinkoo go'id ku sugan rususha xaggeeda uga sugan haddana waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laydinkuu soo diray nebi maxamed inaydaan ku qawlina nooma imaanin mid bishaaraynaya oo digaaya wey waxaa idiin yimid oo xaqiiq ah mid bashiira oo nadiira ayaa idiin yimid wax cudurana ma lihdin weeye wallaahu calaa kulli shayin qadiirow ilaahayna soo dha halkan marka waxaa weeye waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xasuusinayaa gaar ahaan reer binu israa'iil nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nimceeyey in laga doonaayo nimcadaa shukrigeedii iyo inay nimcadaa shukrigeeda ay ka tageen iyo kufrigoodii iyo cinaadkoodii nebiyullaahi muuse ay ku sameeyeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaa noogaga sheegayaa iyadoo arrintaas oo kaleentood loogaga digaayo ummatulmaxamed looga digaayo alla wuxuu yidhi wa watacaala wadkur xusow dheh ilaahi id wakti qaala uu yidhi muusaa nabi muuse liqowmihi qownkiisii reer banu israa'iil u dhahay yaa qowmi qownkaygiiow udkuruu xasuusta nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiinna alla idinkugu nimceeyey id wakti jacala alla uu yeelay fiikum ay minkum xaggiinna weeye ambiyaa ambiya uu yeelay oo wa jacalakum alla uu idinka yeelay muluukan boqorro uu idinka yeelay fa wa aataakum alla uu idin siiyey maa shay lam yu'ti uusan siinin axaddan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mida ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo lana xasuusinaayo nimankan zaminka nabiga jooga calayhi salaatu salaam oo reer banu israa'iil waxyaabihii aabbaa'doodii loogu nimceeyey ayagana marka arrintaa shukrigeedii laga doonaayo wadkuruu xasuusowdha dha ilaahay id waqti qaala uu wadkur xusow dha ilaahay id wadkur xusuud ilaahay hadda meeshaan sidii sii hore oo suuratulbaqara wadkuru waa la iska dhihi karaa laakiin hadda siyaaqa sida anaan ku wadaynaa wadkur xusow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse liqowmihi qownkiisa u dhahay yaa qoomi qoonkaygiiow udkuruu xasuusta nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiinna idinkuu nimceeyey hadda xasuusta markuu leeyahay waxa weeye shukrigeedii la imaada weeye ee xasuustaanu in la xasuusto waxaasi waxaas waa xasuustaa laysku baraarujiya maaha macnuhu waxa weeye in nicmada ilaahay mark xusideedu waxay noqonaysaa in alla lagu shukriyo id waqti buu dhahay jacala alla uu yeelay fiikum dhexdiina macnaha minkumna waa laga dhigi karaa ambiyaa ambiya uu yeelay oo wa jacalakum ou idinka yeela haddana muluukan boqorro u idinka yeelay ambiye badan ayaa ilaahay subxaana wa reer banuu israa'iil ka soo oo aad iyo aada u fara badan weeye oo ummadaha kaloo ayaga kayrkooda aan laga helaynin haddana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka yeelay muluug ayuu ka yeelay muluugta waxaa looga yeelaa layidhi adduunyadaa loo fidiyaa layidhi adduunyo fara badan ayaa la siiyey marka qofku waxa weeye haddii adduunyo la siiyo oo maal uu helo xataa waxa weeye yowba hadda boqor magaciisa uusan qaadano boqor la dhihine wuxuu ka dhignaanayaa muluug ayuu ka dhiganaya kalmuluug waaye maxaa yeele xoolo ayuu leeyahay markaas adduunyadaa laydiin fidiyaa laga wadaa arrintaan hadda waxay dhacdaa layidhi markii cadowgoodii fircoon ahay la qarqiyey kabacdi ayaa nimankan sidaan laga dhigay markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala wajacalakum alla wuxuu idinka yeelay muluukan boqorro ayuu idinka yeelay asxaabu khadamin waxa shaminaa laga wadaa niman waxaa weeye loo adeegaayo oo la ixtiraamaayo saasay ahay marka hadda waxaa la sheegaa layidhi qof waxa weeye khaadum samaysta oo markaasi waxa weeye khaadun milkiya waxaa la yidhi waxaa ugu horeeyaa reer banu israa'iila layidhi agtooda waxaa la dhihi jiraa layidhi ninkii waxaa weeye daabad iyo jaariyad iyo zawja leh reer banu israa'iil boqoray u aqooni jireen baa culammada qaarna waxay yidhahdeen melig waxaa la yidhaha man itasaca daaru qof daartiisu ay waasac noqoto oo webi markaasi waxaa weeye uu dhex maraayo culamada qaar waxay yihin wajacalakum muluukan waxaa laga wadaa waxaanu idinka yeelnay axraar weeye dad xura weeye baxda istirqaaqi fircoon lakum weeye markii fircoon idin addoonsan jiray kabacdi maxaa yeele fircoon intuu noolay waxay ku jireen reer banu israa'iil addoonsi iyo gumaysiay ku jireen hadda intaasba waa la iska dhihi karaa ale way isu wada tegi karaa wa aataakum alla wuxuu idin siiyey ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala maa shay lam yu'ti aanan la siinin axadan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah hadda caalamiintan waxaa la yidhi caalamay zamaanihim baa laga wadaa zaminkooda dadki joogay waxa la siiyey walax ka badan ayaa la siiyey oo waxa weeye waxa iyaga la siiyey cid la siiyey zaminkaas ma aysan jirin baa maxaa yaele baddi loo dhambalay manigii iyo salwihii la siiyey axad ayaga kayrkooda oo hela ma jiro marka hadda haddii maniga iyo iyo la yidhaahdo baddaas la dhambalay iyo salwihii iyo manigii ay heleen haddii la yidhaahdo taas waxaa weeye cid la siiye ma jirto walaa xataa ummatu maxamedna lama siinin marka hadda markii saas la yidhaahdo caalamay zamaanihim waxba u baahnaaba maysaba oo hadda waxaa weeye manigaas iyo baddaas waxaa weeye la gudbisiiyey waxyaabahaas ayay gooni ku ahaayeen laakiin markii laga soo tago taas oo xagga mulkiga iyo waxyaabahaas la yidhaahdo waxay noqonaysaa la yidhi caalamay zamaani may noqonaysaa wa aataakum alla wuxuu idin siiyey maa shay lam yu'ti uusan siinin axaddan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid a ah. manigi iyo salwihi iyo falqu baxri waay iyo waxyaabo kaleentood marka saas la yidhahda xataa intaas cid la siiye ma jirtaba yaa qoomi qoonkaygiiow ayuu dhahay nebiyullaahi muuse udkhuluu gala alarla arlada gala almuqadasata oo la dhahiray alla sii arladaasoo kataballaahu ilaahay ou qoray lakum idinka idiin qoray oo ilaahay ou idin amray dukuulkeeda weeye waa shaam weeye maxaayeele casharadeenna hore ayaanu ku soo sheegnay nimankan reer binu israa'iila in la amray inay nimankii jabbaabirada ahay oo joogi jiray magaalada ariixo inay la dagaalamaan isla markaasina waxa weeye ay diidaayaan oy diideen marka sidii markaasi arrintaasi ugu faraayay nebiyullaahi muuse iyo waxyaabihii markaasi ay ka geysteen iyo markaasi say u diideen iyo cinaadkoodii baa ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxau dhahay nabiyullaahi muuse yaa qoomi qoomkaygiiow udkhuluu gala alarla arlada almuqadasata oo la dahiray waa arla shaamaa la yidhi alla sii arladaasoo kataballaahu ilaahay uu qoray lakum idinka idiin qoro macnaha dukhuulkeeda laydin amrayoo laydinku faral yeelay walaa tartaduu ha noqona calaa adbaarikum dabadiinna ha ku noqona oo waxa weeye ha jebina weeye markaasi khawfal caduw weeye cadow idinkoo ka baqaysiin walaa tartaduu ha ku noqona calaa adbaarikum gadaashiina ay laa tarjicuu ilaa masar how noqona weeye maxaa yeele markay maqleen baa la yidhi akhbaartii jabbaariintaa layidhi waxay yidhaahdeenaa layidhi najcalu lanaa ra'iisan yansarifu binaa ilaa misr waxaad noo samaynaysaa muusow nin ra'iisa oo waxa weeye masar noo celiyo weeye markaasay waxay bilaabeen inay ooyaayaan baa layidhi ooy leeyihiin laytanaa mudnaa bimisr haddaan masar ku dhima lahaynaa fiicnaa lehe meeshaan waxaa weeye haddaan qoladaan dagaal la galno oon meeshaan aan ku dhimanno khasaare ayaanu ku sugannahay sidaasay markaasi yidhaahdeen gulaynnimadaasaa gashay markaasuu dhahay walaa tartaduu ha ku noqona calaa adbaarikum gadaashiinna ha ku noqona oo fatanqalibuu aad gadoontiin khaasiriina idinkoo khasaaray oo camalkiinni ku khasaaray saasaa dhacayse haddaad waxa weeye cadowgaan la dagaali weysaan dad hoogay oo khasaaray oo markaasi jab iyo khasaare la gadooma ayaad noqonaysiin fa tanqalibuu aad gadoontaan khaasiriina idinkoo khasaarayoo sacyigiinna ku khasaaray qaaluu waxay yidhaahdeenow dha ilaahay yaa muusaa muusow inna fiiha qaryadan dhexdeeda waxaa ah qooman qoom ayaa ah qoonkaasoo jabbaariina oo qahrid badan qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusaa muusow ina fiiha ambase qaryadiisaga celi amba arlada isaga hadda lasoo sheegaayo inna fiiha arladan oo maaragtay ah, gala aadna leedihin waxaa ah qooman qoom qoonkaasoo jabbaariina oo qaxid badan waxaa weeye baqaayaa caad ayay ka mid ahaayeen baa layidhi dad maaragtay reer caad baqiya ka haray ah oo aad iyo aad u dhaadheeray ahaayeen oo awood badan bay ahaayeen sidaan horu soo sheegnay nimankaasay ahaayeen kolka nimankaasay maaragtay hay ka baqeenaa layidhi markaasay waxay yidhaahdeen qoon oo jabbaariina ayaa ahay yidhaahdeen wa innaa annaguna lan nadkulahaa geli mayno xataa yakhrujuu minhaa intay ka baxaayaan wa innaa annagune lan nadkulahaa geli mayno xataa yakhrujuu minhaa intay ka baxaayaan annagu geli mayno intayba ku jiraan annagu eh, maaragtay geli mayno fain yakhrujuu hadday ka baxaan minhaa arladaas ay ka baxaan iyo magaalada ay joogaan fa innaa annagu daakhiluuna kuwa gelayaan hadday ka baxaanaan gelayna hay yidhaahdeen ayaguna ma doonayaan inay dagaalna ku qaadaan ay ka saaraan see uga baxayaan marka waa caqli xumo weeye markaas maxaa yeele cadow meel kama baxaayo oo asagu iskiisa uga tegi maayo adagoon waxa weeye aadan maaragtay adugu aadan ka fa in yakhrujuu hadday ka baxaanoo ay yidhaahdeen minhaa arladaas fa inna anagu daakhiluuna kuwa gelayaannahay hadday ayuu ka baxaan markaasaan gelaynaa sidaa markay dhacday qaala waxay u dhaheen o dha ilaahay rajulaani laba nin oo min aladiina kuwa ka mida yakhaafuuna ka cabsanaayey rabbi ka baqaaya amarka ilaahay inay khilaafaan kuwaasoo ancamallaahu ilaahay u nimceeyey calayhimaa korkooda alla u nimceeyey waxay yidhaahdeen udkhuluu gala calayhim korkooda u gala nimankaan u gala albaaba albaabka u gala fa idaa wakhtigii dakhaltumuuha aad u gashiin fa inakum idinku qaalibuuna kuwa ka qaalib noqona ayaa marka hadda labadaa nin waxaa la sheegaa layidhi yuushac iyo kaali bay ahay yuushac ibnu nuun waxaa weeye ninka laga nabi yeelay nabiyullaahi muuse bacdigiisa kaalib isaguna waxaa weeye yuushac bacdigiisa ayaa isagana laga nab yeelay oo waxaa la dhihi jiray kaalib ibnu yuuqana ayaa la dhihi jiray marka hadda labadaas nin waa labadii nimo raggii wabarrada ahay oo nuqabada ahay oo la sameeyey nimankii ka soo haray oo fiicnaaday ahaayeen hore aynu ku soo maraynin marka nimankii labada ahay ayaa waxay la warramayaan reer banu israa'iil inay dagaal galaan oo waxa weeye rasuulka ilaahay amarkiisa aysan khilaafin alla markaas wuxuu dhahay qaala waxay u yidhaahdeen qaala lahum weeye reer banu israa'iil waxay u dhaheen rajulaani laba nin oo min alladiina kuwii ka mida yakhaafuuna cabsanaayay mukhaalafata amrillaahi weeye amarka ilaahay inay khilaafaan kuwii ka baqaayay Ah, oo waxa weeye markii nimankaanu waxay wax ka ogaayeen axwaalu jabaabira hase yeeshee waa nimankii keliyaha oo fiicnaaday kuwaasoo aan camallaahu alla uu nimceeyey calimaa korkoodo ilaahay wuxuu ugu nimeeyey labadaa nin cismo ilaahay yaa dhowray subxaana wa tacaala fakatamaa ma dalaca calayhi min xaalihim waxay qariyeen baa la yidhi wixii ay soo arkeen oo nimankaa jabbaabirada axwaashooda cidna umayse sheegin nabiyullaahi muuse keliyaha u sheegeen baa layidhi laakiin nuqabadii inteedii kaleentood laba iyo tobanki nuqabo labadaanaa ka soo tobanki kale waxay faafiyeen baa layidhi waxyaabihii markaasi nimankaas ay ku soo arkeen oo waaweyninka iyo xoogga iyo awoodda iska hayeen marka dadkii marka waxaas loo sheegay way fulayoobeen ayaguna way fulayoobeen marka labadaa nimaa waxay yidhaahdeen udkhuluu u gala calayhim korkooda albaaba albaabka uga gala nimankan waxaa weeye baabulqaryata uga gala qaryadaas markaa ariixay ahayd baytalmaqdes ay ahayd meeshaas uga gala yidhahdeen hana ka baqina yidhahdeen maxaa yeele fa innahum ajsaadun bilaa quluub weye waxa weeye jir weyn oo aan qalbi lahayn qalbi ma hayaan kuwo oo naafica ma leh yidhaahdeen waaweyninkooda ha ka baqina yidhahdeen qalbigay ka dhinteene ilaan qofku wuxuu ka shaqeeya waa qalbiga weye fa idaa dakhaltumuuhu markaad u geshina yidhaahdeen fa innakum idinku qaalibuuna kuwa ka adkaanayaa tihiin faidaa dakaltumuuhu faidaa waktigii dakaltumuuhu aad u geshiin fainakum idinku qaalibuuna kuwa ka qaalib noqonaya hadda warkaas waxay u dhaheenaa la yidhi qaalaa daalika tayaqunan binasrillaahi weeye wa iijaazi wacdihi warkaas waxay u dhaheenaa layidhi ayagoo yaqiinsanaya nasriga alla u yaboohay iyo wacdiga ilaahay ayagoo goynaaya maxaayale qofka muuminkaa waxaa la doonayaa inuu nasriga ilaahay iyo wax allaala wix alla u yabooho inuu yaqiinayo ayaa loo baahan yahay oo wixiisu yaqiin ay ku dhisnaadaan ee mar haddii shaki ou kugu jiro waxba gaari maysid waxay haddana yidhaahdeen wa calallaahi ilaahay korkiisa fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa rumeeye haddaad tihiin wa calallaahi ilaahay korkiisa fatawakkaluu tala saartay yidhaahdeen in kuntum haddaad ahaateen mu'mina kuwa rumeeye haddaad iimaan leedihiin ilaahay tala saarta hadda waxay markaasi ku qaydeen haddaad mu'miniin aad tihiin maxaa yeele meesha waxaa ka caddaanaysa qofku haddausan mu'min ahaynin ilahaybaa inuu tala saaranaya buu yidhi markay sidaa ula hadleen ayaa waxaa jawaabaaya reer banu israa'iil ayaa jawaabaya warkaas ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow innaa annagu lan nadkulahaa geli mayno qaryadaas abaddan weligeenna maadaamuu intay daa'imsan yihiin nimankaasu fiiha qaryadaas markaan waxaa weeye si xoog lahay u caddaysteen ilaahay wuxuu yihi qaaluu waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil yaa muusaa muusow innaa annagu la nadkulahaa geli mayna qaryadaas amba arladaas abaddan weligeenna maa maadaamuu intay daa'imsan yihiin fiiha arladaas nimankaasu ay joogaan jabbaabirada fadhab tagay yidhaahdeen anta adiga iyo wa rabbuka rabbigaagu faqaatilaa dagaalama oo nimankaas la dirira innaa annaguna hunaa meeshaan ayaan qaaciduuna kuwa idiin fadhiyanna nabiyullaahi muuse waxay ku yidhaahdeen annagu qaryadaas weligeen geli mayno intayba nimankaas ku jiraan ilaa marka horey waxay yidhaahdeen lan nadkulahaa xataa yakhrujuu minhaa weye annagu markaas geli mayna yidhaahdeen ilaa ay ka baxayaan nimankaana hadday ka baxaanna waanu gelayna hadda arrintii kusoo rogaal celinaana waxay yidhaahdeen annagu ma gelayna yidhaahdeen weligeenna intayba kuwaas ku jiraan tagay yidhaahdeen anta adiga iyo wa rabbuka rabbigaagu faqaatilaa la dagaalama adiga iyo ilaahaagu ina tegtiin la diriray yidhaahdeen ah, annagu uma soconnay innaa annagu haahunaa meeshaan ayaan qaaciduuna fadhinaynaa halkaana idinku sugaynaa dagaalkanaan ka joogaynaahe adiga iyo rabbigaagu inay isu tagtiin waxa weeye la dagaalama yidhaahdeen waxay markaasi ku hadlaayaan qaala wuxuu dhahay nebiyulaahi muuse markii waxaa weeye uu ka quustaa layidhi qaala wuxuu yidhi nebiyulaahi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu laa amliku ma milkinaayo ilaa nafsii naftayda mooye ilaahayow waxaa naftayda aan ahayn ma milkisnin iyo wa akhii wa ilaa akhii walaalkay mooye walaalkay haaruun iyo naftayda waxaan ahay inoon gacan ku hayo lama arko fafruq ayuu dhahay kala saar baynanaa annaga baynkayna iyo wa bayna alqoomi qoomkii baynkooda alfaasiqiina oo faasiqiinta ayeen hadda qoladan faasiqiinta waxa ula jeedaa qoomkiisa ayuu ula jeedaa ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxa uu dhahay nabiyullaahi muusa qaala wuxuu yidhi muusa u dhah ilaahay hadalladaas markay ku yidhaahdeen rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu laa amliku ma milkisni ilaa nafsii naftayda mooye iyo wa akhii wa ilaa akhii walaalkay mooye walaalkay oo maaragtaya haaruun iyo wa akhii wa ilaa akhii walaalkay mooye walaa amliku hayrahu maa weye kayrkood ma milkis marka waxaa weeye qoladaan hadda waxaa weeye markaasi daacada ku ijbaar saasuu ka wadaa hadda culummadu waxay yidhaahdeen labadinni moo fiicneedaa hadda kuma soo derinaa layidhi laa amliku ilaa nafsii wa akhii ayuu dhahay kayrkoodna ma milkisni haddii la yidhaha mataanba yuushac iyo kaalib daacadiisay ahaayeen haddana ayaga kuma soo derin inta uu isagu milkisan yahay waa sidee waxaa la yidhi ayaga laftirkooda kalsooni oo dhaba kuma uusan qabin baa layidhi saasaa la leeyahy kolka wuxuu sheegaa layidhi asaga iyo maaragtay walaalkiis bes nabiyullaahi haaruun iyo isaga kale intaasou sheegaa layihi intaas waxaan ahayn gacan kuma ayuu dhahay tafruq kala saar ayuu dhahay fafsil weeye baynanaa annaga baynkayna iyo wa bayna alqoomi qoonka baynkooda alfaasiqiina oo faasiqiinta ilaahuna kala saar ayuu dhahay uxkum lanaa weeye bimaa nastaxiqu ilaahu nagu xukmi waxaan mutaysanayso waxaan mutaysanayno ilaahu nagu xukmi waxkum lahum bimaa yastaxiquunahu ilaahay annagu waxaan mutaysannay nasii weeye ayaguna waxay mutayseen sii weye arrinta marka saasay noqotaa la yidhi markaasaa fiihi waxaa weeye raxmad waxaa looga dhigaala nebiyulaahi muuse iyo haarun weeye cadaabna waxaa looga dhigaalay reer binu israa'iil maxaa yeele wuxuu dhahay fafruq baynanaa wa bayna alqowmi alfaasiqiina ayuu dhahay annaga iyo qoonka faasiqiinta ilahuna kala saa qaala tacaala u soo qadaro ilaahay waxa u dhahay nebiyulaahi muuse isagoo ajiibaayay fa innahaa arladaasow dhah ilaahay oo muqadasadah muxaramatun mid laga xarimay weeye caliim korkooda arbaciina sanatan afartan sano yatiihuuna xaalihiin kuwa wareersan filardi arlada ku wareersan falaa ta'sa ha ka tiiraanyoona ayaa layidhi muusow cala alqoomi qoomkii alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen arrintaas markuu yidhi nebiyullaahi muuse ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan ayuu ku ajiibay oo alla waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala qaala ilaahay waxa u dhahay qaala tacaala lah weeye ilaahay wuxuu u dhahay nebiyullaahi muuse u dhahay fa innahaa arladaas muqadasada ah arladaas muqadasada oy geli diideen muxaramatun mid laga xarimay weeye caliim korkood ilaahay subxaana wa tacaala ayaa taxriim ka saaray muxaramatun mid laga xarimay weeye caliim korkoodu dha ilaahay an yadkhuluuhaa inay galaan arbaciina sanatan afartan sanow dha ilaahay yasiihuuna xaalihin kuwa ku wareersan fil arli arrada ku wareersan waxaa weeye arladaas afartan sano ma gelayaan buu dha ilaahay subxana watacaala waxay ku jirayaan tiih ay ku jiraayaan marka hadda tiiha waxay kula jireen baa la yidhi sagaal farsakh sagaal arifoof ayay ku wadaagsanaan meel arla gaaraysa ayay ku wadaagsanaan carliga gaaraysaa wey dhulkeeduna markaasi soddon farsakh weeye intaasi waxaa la yidhi maaragtay ay ku wadaagsanaa jireen dhibaatadaasaa ku hay jirtaa layidhi marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxau dhahay waxba haka murginow dhahay carladaas waxaa weeye waa laga xarima inay galaan afartan sanana dhulkay kuay maaragtay ku wanaagsananayaan ah, yataxayaruuna wey fi larli wey falaa ta'saa tiirnow dha ilaahay muusow cala alqoomi qoonka haka tiirno haka murgin alfaasiqiina oo faasiqiinta ahaya qoladaas waxba haka murgin baa layidhi maxaa yaele hadda culummadu waxay sheegaan baa layidhi markii nebiyullaahi muusa uu sidaas dhahay oo rabbi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii markuu yidhi oo haddana dhahay fafruq baynanaa wa bayna qowmi alfaasiqiin ayaa waxaa la sheegaa layidhi markii aayaddan dambe ilaahay fa innahaa muxaramatun calayhim arbaciina sanatan yasiuna filaada saas lagula khidhaabay ayaa waxaa la yidhi nebiyullaahi muuse waa ka shallaayaa layidhi ducadii oo habaarka uu habaaray habaarkii uu ka shallaayaa layidhi markaasaa ilaahay waxau dhahay falaa ta'sa cala alqowmi alfaasiqiin wey qon faasiqiina waxba haka murgin baa layidhi maxaa yeele arrintaas way mutayseen nimankaan marka meeshaas ayaa waxaa ku dhacaa layidhi reer banu israa'iil tihi ayaa ku dhacay ayagoo markaasi sagaalkaas farsakh ayagoo markaasi ku wareersan oo meel ay ka aadi karaan meel kasta hadday socdaan meeshaas aan ka bixaynoo isku laalaabanaya tiihaa ilaahay ku dhida subxaana wa tacaala marka hadda waxaa la sheegaa la yidhi tiihaas markuu ku dhacay oo waxa weeye eh, afartan sano ay fiih ku jireen waxaa la sheegaa layidhi habeenkii ay soco jireenaa layidhi ayagoo dadaalaaya waagu marka u baryo waxay la kulmaayeen meeshii waxa weeye ay ka tageen oo xalay maqribkii ay ka tageen ayagoo joogay arkaayeen haddana waxaa maalintii ay soconaayeen markay socdaan ay socdaan ay socdaan waxaa weeye saakay meeshii ay ka baxeen ayagoo cawada qoraxdu markay dhacda taaganay arkaayeen saasaa wareerkaas ugu jiraa ilaa xataa in qaralu ayaa layidhi ilaa ay ka dhammaadaan baa ku luumaanay ilaa dadkii waxaa la sheegay labaatan sana waxaan gaarin mooyeen wixii ka horreeyo dhan way dhammaadeen baa layidhi saasaa la sheegaa layidhi waxaa layidhi nabiyullaahi haaruun iyo nabi muuse waxay ku dhinteen tiihay ku dhinteen laakiin saan horuu soo sheegnay ayaga waxaa weeye tiihu waxa u ahay raxmad ayuu ahay baa layidhi ayaga raxmad buu ahay baa layidhi cadaabna waxa u ahay baa reer banu israa'iil ayuu cadaab u ahay baa layidhi saasaa markaasaa la leeyahy marka hadda culummadu waxay sheegeen nebiyullaahi muuse meeshaas ayuu ku dhintay baa la yidhi qabrigiisina lama garanbayn baa layidhi qaar w qabrigiisi waa la garana yidha qaar waxay yidhahdeen muuse iyo haaruun ayaa waxay aadeen baa layidhi maalin dhulka oo barriga ahay aadeen markaas marka hore waxaa dhintaa la yidhi haaruun ayaa dhintaa la yidhi nebi haaruun markuu dhintay ayaa waxaa la yidhi nebi muuse ina soo duugay ayuu ka soo laabtaa layidhi kolkaasaa reer banu israa'iil waxay dhaheen baa layidhi haaruun waxaa weeye muuse ayuu lasii socday waxaana dilay yidhaahdeen muuse ayaa dilay kolkaas markay saas yidhaahdeen ayaa nebi muuse ayagii buu kaxeeyaa layidhi war uun hadda iska oo la sheega weeye qabrigiisi ayuu tegey markuu qabrigiisii tegey ayuu u yeedhay baa layidhi qabrigiisii ka soo baxay baa layidhi isagoo madaxiisa waxaa weeye carro ka jafaaya markaasuu dhaha ayaa layidhi aniga miyaa ku dilay markaasuu mayaw dhahay laakiin aniga ayaa iska dhintay markaasuu dhahay baa layidhi facud ilaa maljaci kow dhahay meeshii waxaa weeye aad jiiftay u laabo meeshii wuu tagaalayay markaa saas ayuu ahay baa layidhi waxaa la sheegaa layidhi nebi muusaa layidhi xaajadiisa u baxaa layidhi isaguna markaas wuxuu maray baa layidhi jamac oo malaa'iga isaga waxaa layidhi geerida waktigii tiha ah waa ka dambeeyey nebiyullaahi haaruun waa ka dambeeyey halayidhi marka waa baxay baa layidhi jamac oo malaa'iga ayuu sii maray baa layidhi oo qabri qoda ayuu arkaa layidhi qabri aad iyo aad u wanaagsan ayuu ku arkay meeshaas oo unuur badaa ayuu meesha ku arkaa layidhi iyagoo malaa'igta qodaayaan kolkaasuu wuxuu dhahay ilaahay malaa'igtiisii maxaad u qodaysiin qabriga kolkaasay waxay dhahan addoon wanaagsan oo ilaahay aftiisa karaamo kule ayaan u qodaynaa markaasuu wuxuu dhahay addoonkan oad u qodaysiin waa uu ku sugan yahay derajo oonan weligay maanta ka hor anan arag ayuu ku sugan yahay oo wax ka wanaagsan aysan jirin kolkaasay malaa'igta waxay dhaheenaa la yidhi ilaahay safigiisiyow ma jeceshahay inaad adugu addoonkaas noqdo markaasuu wuxuu dhahay addoonkaas haddaan helaayo inaan anigu noqdo waan jeclahay kolkaasay dheheenaa layidhi deg ayay yidhaahdeen oo jiebso rabbigaagana u jahayso waxaa la yidhi nebi muuse qabrigiiyuu galay baa layidhi kolkaasuu ku degay baa layidhi waa dhex jiebsadaa layidhi rabbigiisa u jahaystay markaasuu neef yar ayuu neefsaday baa layidhi ilaahayaa ruuxiisa qaadaa layidhi malaa'igta markaasi waxaa weeye ay duugtaa layidhi oo malaa'ig ayaa duugtaalay nebiyullaahi muusa culamada qaar waxay yidhahdeen malakulmowt ayaa wuxuu u la yimiday baa layidhi tufaax oo u keeneeday oo jannada markaasuu shumiyey ruuxiisaasaa lagu qiblooday marka hadda wararku waa badan yihiin bacdulaxaadiis xataa waxaa soo aroortay malakulmowt ayaa u yimiday nebiyullaahi muusa markaasuu wuxuu dhaha amarka rabbigaaga ajiib markaasuu dharbaaxay baa layidhi oo wuxuu ka dharbaaxaa layidhi isha ayuu ka dharbaaxay laakiin axaadiisa markay muxadisiintu ay ka warramayaan waxaa markaasi la muujinayaa oo keliya tasarufka waxaa weeye nebiyullaahi muusa la siiyey iyo sida macnaha waxaa weeye adduunyada xaalkeeda loo tusaayo mooyaane hadda malag dharbaaxsho in la dharbaaxo makhluuq kale uu dharbaaxo il markaasi kama jebin karo markaasuu malakumowd wuxuu dhahaa laydina ka tegey rabbiyow waxaad ii dirtay addoon oo aan doonayn dhimasho wuxuuna fujiyey ishaydii ayuu fujiyey markaasaan malakumowd sii noqaa layidhi ishina ilaahayaa u soo celishaa layidhi kolkaas u noqo ayaa layidhi ee waxaad tidhaahdaa addoonkayga haddii waxa weeye uu doonaayo dibi oo maaragtay ah, dibi ha saara gacantiisa dibigaas markuu gacantiisa saara intaas gacantiisu ay qabato oo tin ah ayaa hadw hadduu doonaa adduunyada ku noolaynaya intaas daa doonta noolow kolka waa u yimid baa la yidhi nabiyullaahi muuse malakulmowdaa u yimiday sidii buu dhahay baa la yidhi kolkaas markii intaas haddaa doontaa lagu noolaynayaa kabacdina waad dhimanaysaa markaasuu wuxuu dhahay wakhtigaas haddaa igaga dhow ilaahay wuxuu weydiisaa layidhi in loo dhoweeyo ardulmuqadasa loo dhoweeyo markaasi ramyata xajarin intii markaasi dhagax tuurma ah rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas gadaal wuxuu ka dhahay low annii cindahu ayuu dhahay haddaan joogi lahay la araytukum qabrahu ilaa jaanibi duuri cinda alkasiibi waxaan idin tusi lahay qabriga nebiyullaahi muuse oo ku yaala jaanibu duur jabalka dhuur la yidhaahdo dhinaciisa ku yaala meesha la yidhaha kasiib alaxmar maxaa yeele hadda xadiis waxaa soo arooray oo dabaraani iyo ay wariyeen iyo daaruqudniga ay wariyeen oo ahay nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu salaam nabiyullaahi muuse ayaan arkay oo markaasi yusallii fii qabrii qabrigiisa ku tukanayo cinda alkasiib alaxmar meesha la yidhaha kasiib alaxmar marka meeshaas inuu ku duugan yahay nabigeennaa cadiyey calayhi salaatu salaam laakiin kayfiyada iyo xaaladaas waxaa weeye xaqiiqadeeda ilaahay baa kusii cilmi leh marka waxaa weeye halahaas yaroo aanu ku darnay casharka oo xoogaa siirada nebiyullaahi muuse intaas ayay ku eg tahay casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu